bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu cishrati nisa wuxuu baabu yahay la dhaqanka dumarka cishradu cishradu waa la dhaqanka dumarka iyo mucaamalada iyo qaab dhaqanka dhex maraya rag iyo dumarka waa midda qur-aanka rabbi ku yidhi tabaaraka wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf yani wanaag kula dhaqmo kula mucaamalooda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi malcuunu weye mid la lacnaday man ruuxa ama man ninka ataa tegey imra'atahu haddii haweenaydiisa fii duburihaa xaggeeda dambe uga tegay ninka haweenaydiisa xagga dambe uga galmooday ama haweenay uun waa malcuun waxaa wariya abu daawuuda baa wariya wannasaa'iyu wallafdu lafdiguna lahu nasaa buu u warijaalu xadiidka rijaaji raggiisuna waa hiqaatun buu yihi xaafid laakiin ucilla waxaa lagu cileeyey xadiidka bilirsaali inuu mursal yahay irsaalkaasi wax ku cileeyey ma arkin uu xaafidku sheegay laakiin sanadka xadiidka waxaa ku jira nin la yidhaahdo alxaaris ibnu makhlad oo aan la garanaynin xaalkiisa majhuululxaal waase xadiidku waa xasan lafdigaas lafdiga kaluuse kaga xoog badan yahay oo waa lafdiga odhanaya laa yandur allahu ilaa rajulin jaamaca imra'atahu fii duburiha oo xadiiu abi hurayra ah xadiiska soo socday ibn cabaas ma lafdigaasuu kaga xoog badan alla ma fiiriyo nin haweenaydiisa u galmooday xagga dambena uga galmooday xadiidkaas waxaa saxiixiyey alimaamu lbuusiri buusiri tirmidina wuu taxsiiniyey min xadiisi ibni cabaas oo kan soo socda waxaa saxiixiyey sidoo kale alimaam isxaaq ibnu rahwiya ibnu jaruud ibnu xibaan ibnu daqiiq ilciid sheekh albaanina wuu taxsiininaya marka lafdigan malcuunun man ata imra'atan fii duburiha wuxuu kaga xoog badan yahay lafdigaa kale laa yanduru lah laakiin labada lafdiba shaahid bay leeyihiin oo markhaati bay xadiis kale u markhaati kacayay leeyihiin labaduba waa sugan yihin wacan ibni cabaasi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yanduru allahu alla ma fiiriyo oo il naxariiseed kuma dayo ilaa rajulin nin xaggiisa ninkaasoo ataa tegey ama uu yimid rajula nin nin uga tegey aw imra'atan ama haweenay uga tegay fii duburihaa xaggeeda dambe ayb rawaa wariye atirmidiyu tirmidi baa wariyey wnasaa-iyu nasaa-ina waa wariyey wabnu xibbaana wa ucilla waxaa lagu cileeyey bilwaqfi xadiidku inuu mawquuf yahay yacni inuu cabdullaahi bni cabbaas ku eg yahay oo uusan nebiga gaadhsiisnayn oo marfuuc uusan ahayn ayaa lagu cileeyey wuxuu leeyahay tirmidi baa taxsiiniyey xadiidkan waa kan cabdullahi bni cabbaas alxaafid ibnu xajarna fi talkhiis alxabiir wuxuu leeyahay muxuu ahaayey huwa asax cindahum min almarfuuc buu leeyahy ah, yani mawquufka ayaa ka saxiixsan midka marfuuca ah talkhiiska saasuu ku leeyahy oo wuxuu rajaxayaa inuu mawquuf yahay cala cabdillahi bni cabaas ayb xadiidka marka culimada aan soo sheegnay way isku xoojinayaan xadiidka turuqdiisu inteeda badani dacfi kama madhna iyo cilad laakiin xadiidka turuq fara badan buu leeyahay iyo shawaahid markii laysu geeyana xadiidku saxiix buu ku noqonaya waa isxoojinaya macnaha culimada qaar ka mida waxay ku tageen hal xadiida inuusan baabkan kuba asixinba oo waxaa ka mida alimaamu albukhaari bazaar nasaai waxay ku tageen hal xadiidoo hal weji ku asixay kuma jiro ibni xajar laftiisa kutubtiisa qaar ka mida wuxuu u iishay baabkan hal xadiidoo ku asaxay inuusan jirinba oo xadiista inay wada daciif tahay ayuu kutubtiisa qaar ka mida xaafidku ayuu maray marka bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin baabkan ku saabsan haweentu inuu ninku haweentiisa xagga dambe uga galmoodo xadiis diidaya ma sugno oo xadiistanu dhan way wada daciifinayaan culimada aan soo sheegnay baa ka mid a laakiin sida sawaabkii waxa weeye axaadiistu asaaniiddeeda cilabaha ku jirta iyo dacfi inteeda badane way isxoojinaysaayo sidaasay saxiix ku noqonaysa marka axaadiistu waa suganta ayib sida axaadiistu ay kutusayso oo inay xaaraam tahay dembi weynna uu yahay arrinkaa isaga ayaa waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan saxaabada taabiciinta ilaa a'immada badankood sidaasay mareen ayib waxaa laga wariyaa alimaamu shaafic caleyh raxmat ullah nin la yidhahdo moxamed ibn alxakam ayaa wuxuu ka wariyey shaafici inuu yidhi lam yasbut fiihi xadiiun xillan walaa xurma hal xadiid kuma sugna baabkan mid xalaalaynaya iyo mid xaaraamaynaya toona waalqiyaasu alxalaal buuri qiyaaska marka la marana inuu xalaal yahay oo dee qiyaaska macnaha wuxuu ka wadaa shayga wax diida haddaan lahaynin inuu xalaal yahay hadalkaa waxaa ka wariyey alimaamu shaafici nin la yidhaahdo maxamed ibnu alxakam waxaa radiyey ardaygii imaamu shaafici oo loo dhihi jiray alrabiic oo wuxuu yidhi kadaba lxakam buu yidhi maxamed ibnu lxakam been buu sheegay buui imaamkana waa ku been abuurtay buui maxaa yeelay lix kitaab oo kutubtiisa ka mid a ah buu shaafici ku caddeeyey buuhi inuu xaaraam yahay marka xaggee buu ka keenay buu yihi shaafici waa xalaal waa xalaal buu yidhi shaafici xaggee buu ka keenay buu yihi ibnu xakam buu radinayaa rabiic baa radinaya lix kutubta imaamu shaafici ka mida buu ku cadeeyey buui inuu xaaraam yahay saasuu marka u radiyey laakiin alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullahi fi talkhiisi alxabiir wuxuu leeyahay maxamed ibnu alxakam waa nin imaamoo iqa ah xikaayada uu shaafici ka wariyey in la yidhaahdo waa beentii oo daliil ahaan layska radaya ma dheci karto le waxaa dheci karaysa inuu ahaa madhab horeo imaamku lahaa oo uu ka noqday baa suroobi karaysu leey marka sidaa fudud aimada looma looma beenin karu le alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagana qaar baa ka wariyey inuu dhihi jiray waa xalaal laakiin culimmada maalikiyadu badankood riwaayada maalik laga wariyay iyaguna way radiyeen wax ka sugan ma ahabe warka murtidiisu waxa weeye jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan inay xaaraan tahay axaadiistaasaynu daliishanaya ayib waxaan u tegi doonaa axaadiis kaleeto iyaduna xoojinaysa ayaan u tegi doonaa oo aayadda qur-aanka nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum anna shi'tum tafsiirkeeda ayaa darsigeenna caawa ka mida ah, insha allahu taala xadiis macnaha ku imaan doonta macnaha marka waa xaaraan cala araajix waa xaaraam oo ma bannaana ruuxu hadduu ku dhacana dembi weyn buu galay waxaana laga fahmayaa laa yanduru allaahu ilayhi alla ma fiiriyo sababteeda dembi weyn uu waay malcuunun waa dembi weyn wahaakada alfaada axaadiista ku imaanaysa waxay tilmaamaysaa inuu tahay kabiira min kabaa'ir dunuub saas way macana cillooyin badan iyo asbaab badan baa jiro loo diiday ooay culimmadu sheegaan laakiin soomaalidu qaar baa waxay rumaysan yihiin arrintu faaxisho foolxun haba ahaato laakiin qaar baa waxay rumaysan yihin caamada inay ka iyo kutub inay ku arkeen qaar baa waxay yidhahdaan haddii uu ninku dhaqanka noocaasa sameeyo haweentu way ka furantaa su-aalo badan baa yaa ku yimaada sidaas wax dhahaya way furmaysaa ma arkin laakiin ninku xaaraan unbuu galay dembi weyn ayuu galay oo u baahan yahay inuu ka toobad keeno haweentuna inay ninkeeda ku afeecdo oy ka yeesho iyaduna waa xaaraan waa inay ku diiddo liannahu laa taacata limakhluuq fii macsiyati alkhaaliq waay ninku wixii lagu ateeci waa wixii shareecada waafaqsan oo aan diintu diidin laakiin waxyaabahanoo kale laga yeeli maayo an abi hurerata radi allahu canhu can nabiyi sal lay waslam nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi man kaana ruuxii ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhir iyo maalinta aakharo falaa yudii ma dhibo jaarahu dariskiisa ma dhibo yudii haddii ya dambe la suga waay markaasi laadu waa naafiyo oo waxay noqonaysaa ma dhibo markaana nahyi baa laga wadaa waa khabarun bimacna nahyi waay haddii e- ya-daasu ayna oolinoo falaa yu'di ay tahayna laadu markaa waa naahiyo oo markaa waxay noqonaysaa falaa yu'di yuusan dhibin jaarahu dariskiisa oo markaasi de waxa weye waa yani e, nahyi sariixa wey markaas wastawsuu dardaarma binnisaai dumarka u dardaarma khayran wanaag dumarka wanaag u sheega wanaagna kula dhaqma maxaa yeeley fainahunna iyaga khuliqna waa la abuuray min dilcin feedh baa laga abuuray nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam feedhiisaa laga abuuray waata qur-aanku tilmaamayo wa khalaqa minha zawjaha itaquu ah, rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida waa aadam wa khalaqa minha ay min annafsi zawjaha oo xawa ah saasaa laga wada marka marka si guud qur-aanku wuxuu u sheegay in xaawo laga in xaawo laga abuuray xagga aadam laakiin xubinka laga abuuray xadiisa cadays oo in feedha aadan laga abuuray macna fa inahunna dumarkii khuliqna waa la abuuray asalkoodii baa laga waraa oo xaawo ahe eh. khuliqna waa la abuuray min dilcin feedh baa laga abuuray wa ina acwaja shayin shayka ugu qalooc badan oo fi oo fi dilaci yani feedhaha ah aclaahu ka ugu sarreeya waay feedhaha dhexdooda midka ugu qallooc badan ka ugu sarreeya waa ayib yani feedh calaanta feedha la yidhahdo waa feedhaan feedh calaanta la yidhahdo feedhaha ugu sarreysa ayadaa ugu qalloocan oo feedho feedhay ka korraysaa waa ka qalloocanta ayib taasaana ugu qallooc badan fain dahabta haddaad damacdo tuqiimuhu inaad toosiso kasartahu waad jebinaysaa reer qalloocba u dhalato saa ilaahay ku abuuray intaad soo qabato haddaad isku daydo inaad toostoosiso ma kuu toosayso soma way uun jabi marka dambe saa markaad tidhaahdo toos tidhahdo way kala jabi ayib wa in taragtahu haddaad ka tagto sidaa isaga daysana lam yazal kama zuulayo acwaja inuu yahay mid qalloocsan haddaad faraha ka qaado sidii loo abuuray isaga daysana dee waa uun qalloocayn oo qallooca iska dayn maayo qallooc ka zuuli maayo fastawsuu mar hadday arrintu sidaa tahay fastawsuu dardaarma binnisaai dumarka khayran khayr u dardaarma muttafaqun caleyh marka wanaag iyo sabir iyo dulqaad iyo dhaqan wanaagsan iyo kula noolaada sidaa wey macnaha wallafdu lafdigu lilbukhaariyi bukhaari buu u sugnaaday walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fain istamtacta wuxuu ahaa ina almar'ata khuliqat min dilcin lan tastaqiima laka cala ariiqa haweenayda waxaa laga abuuray feedh jidna kuugu toosnaan mayso dariiqo iyo jid kuugu toosi mayso fa in istamtacta haddaad ku raaxaysato bihaa iyada istamtacta waad ku raaxaysan bihaa iyadii baad ku raaxaysan walxaal bihaa iyada ay ku sugan yahay ciwajun qallooc haddaad sidaa ku haysato ood ku manaafacaasatana waxaad manaafacaatanuun iyadoo qalloocceedii leh soma wain dahabta haddaad damacdo dahabta bimacnaa qasadta waay haddaad u qasadoo damacdo tuqiimuhaa inaad toosisana kasartahaa waad jabinaysaa wa kasruhaa jebinteeduna talaaquhaa furiddeeda waay haddaad toosnaan ka raadiso iyo jidkaad rabti saad rabto inaadan ka waayin iyo waxaad isku ogeydeen inaad ugu timaado iyo u xaba yaraata isdabamara inaadan ku arkin naagla-aanubaa kugu dhec wey macnaha haba yaraatee heli mayse mid ka bood oo tu kale ku bood oo tu kale ku bood oo dima helisa mama jirte ma ku soo baxaysid marka haislu goynine u sabir wey macna dhaqan wanaagsan hadal wanaagsan mucaamalo wanaagsan u dulqaadasho u sabir waano dardaaran sidaa uun ku dhaqa wey macna sidaa uun ku dhaqa macnaha wey macnaha nabigu sal lla alay slam baraarujinay ayib axmed iyo muslim waxay soo saareen min xadiid abi hurayra inuu nebigu yuri sal lay slam laa yafrak muminun mumina mumin haweeney mu'minado uu qabo yuusan maxaa yeelay in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara haweentaada aada qabto haddaad akhlaaq iyo dhaqan iyo dabeecad ku kara haysato mid kaloo ku qancisood raalli ku noqotaad ka heli soma haddaad dabeecad ku nacdo tu kaloo fiican bay leedahay mid hadday ku dhibto tu kaloo wanaagsan bay leedahay ood ku qancado wahaakada marka wixii dhanka xun uun ha ka fiirinini wanaagna waa jiraaye wixii isku cesho waay ah, il uun xumaanta aragta ha yeelana wanaaggana garab dhig dhanka wanaag baa jira wanaag baa jira dabacad wanaag baa jira akhlaaq wanaagsan baa jirta diin baa jirta mucaamalo wanaagsan baa jirta haddana dhinacana waxoogaa dulduleel iyo dee waa iska jira adiga marka wixii waa isla socdaane dhankan markaad fiiriso dhibsato dhanka kale fiiri waad u bogye sidaas wey daawad rasulka sal lay slmama xadiikaas muslim axmed baa soo saaray axmed iyo tirmidi waxay soo saareen min xadiidi abi hurayra sidoo kale inuu nabigu uri sal lay wasalam khiyaarukum khiyaarukum linisaaihim ah, khiyaarukum khiyaaruhum linisai khiyaarukum linisaaihim yani akhyaartiinnu waa kuwa dumarkooda akhyaarta u ah ninba ninkuu haweenka uga akhyaarsan yahy buu dadka ka akhyaarsan yahy saas daraaddeed baa tirmidi uu soo saaray min xadiidi caaisha inuu nebigu uri sal ly aslam khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlii ka idinku khayr badan waa ka reerkiisa ugu khayr badan anigaana dhammaantiin idinku khayr badan reerka iyo ehelka xaggooda ayib waa xadiis saxiixa ah waay marka waxaa macnaha laysu dardaarmayaa oo yani axaadiistaasay tilmaamaysaa dabeecadda dumarka layna baraya saas manaa laakiin soomaalida aad bay u taqaanaayo bitajriba waa kuwa ku maahmaaha muxuu ahay ama u sabir ama he ama ka sabir saas maa nas shay ama u sabir ama ka sabir haddaadan u sabrin dee banaanka iska joogo doobnimadaada isaga noolo waayo sooma maxaa kaloo yidhahdaan ninayna ka ilmaysiinin kama ilmo dhalo ya ninayna ka ilmaysiinin kama ilmo dhalo ogow waa raggii hore ogow ragga dambe ma ah waxoogaa hadduu laba goor goorba waxoogaa isku aadan waayo inaag tax gurigiinni aad dhahaya maaha laakiin waa raggii hore dhaqanka dumarka yaqaana wey man marka taasuu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayho guryaha sabirkaasaa lagu dhaqaa sabirkaas iyo adkaysiga iyo dulqaadka ayaa lagu dhaqaa iyo inaad markay madaarta iyo dhibaatadu kuu muuqato masaalixda iyo wanaagga iyo manaaficda aad ku qabtana inaad fiiriso ilmihii gurigii deganaanshihii wanaag wanaag badan baa jira man wahaakada wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahay yani dumar waxaa ugu khayr badnaa kuwii nebigu qabay sal lay slam uguna diin badnaa dumarkii nebigu qabay sal lay slam dhaqankoodii haddaad fiirisaan iyo dabacadda marmar ka soo furi jirtay nebiga kula dhaqmayaan sal lay slam dumar waad garan nebiga dhaqankuu kula dhaqmi jiray haddaad fiirisana waad fahmi sida loola dhaqmo ayb laakiin hadday maskaxdaada ku jirto malaa'ig baad macnaha la kulmaysaa ood marka hore oo fikraddaa meesha ku tagto wax badan baa kaa hor imaanaya wa can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu haynay maca annabiyi nabiga la jirankiisa sal lay waslam fii ghaswatin duulaan dhexdii duulaan baan ku dhex jirnay oo nabiga nabiga duulaan baan u raacnay wey falamaa qadimnaa markaan soo galnay almadiinata magaalada madiina magaalada gudaheeda mayna imaanin duleedkeeda ama korkeeda wey dahabnaa waanu qasadnay linadkhula inaan gallo baan u qasadnay waxaan damacnay inaan magaalada gallo ayb faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam amhiluu u kaadsada tartiibsada xataa tadkuluu ilaa aad ka gashaan leynan hamaynimo ah, caawaynu gelaynaayo magaalada korkeeda ina dejiya ayb yacni wuxuu ka wadaa cishaaan amin cishahaynu geli doonaa leylantaasuu sii fasiraya yacni wuxuu ka wadaa leylanta cishaaan likay tamtashita hadalkii nebigu wuxuu isugu xidhan yahay amhiluu suga xataa tadqulu ilaa ka gashaan leylan habeennimo maxaa habeennimo loogu dibdhigayaa likay tamtashita si ay u shallaysato u firato ashacisatu midii basaasowday haweentii timuhu ka basaasoobeen ee muddaba aan shalli iyo saliid iyo waxba taarsiinin ha isdiyaariso ha shallaysato waay wa tastaxidda walikay tastaxidda si ay timaha hoose u xiirato almugiibatu tii laga maqnaa Ah, tastaxidda ay tastacmil alxadiida wa si ay birta u isticmaasho birtad birtan waxa waa birta timaha hoose lagu gooyo wa ah, waaga mindi yar bay ku goyn jireen hadda laakiin sakiin iyo qalab kale iyo wax kale layidhaha adu waa un bir nooc birta ka mid almugiibana waxa weye waa haweenta laga maqan yahay oo ninkeedu ka maqan yahay muttafaqun caleyhi buhaari muslim waa soo saaray wa fii riwaayati riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay idaa goortii ataala uu dheereeyo axadukum midkiin alkaybata maqnaanshaha oo uu muddo maqnaado safar aado falaa yatruq yuusan guuraynin oo guuro ugu imaanin ahlow reerkiisa leylan habeennimo yuusan soo guura bahallaynin oo habeennimo yuusan guriga soo gelin isagoo laga warhaynin ayb xadiidu jaabir wuxuu inoo faa'iideyn aadaabta guryaha iyo dhaqanka waxaa ka mid a ah ruuxu hadduu safar jiro inuusan reerka habeennimo u imaanin si kadana ugu imaanin isagoon laga warhaynin saas wey macna ayib xadiidka jaabir wuxuu inoo sheegay riwaayadiisa hore haddii reerku uu kaa warhayo inaad imaanayso oo waad la soo xidhiidhay waad u soo sheegtay caawa inaad soo gelayso waa la ogyahay habeennimo markaa waad imaan kartaa waad soo geli kartaa leanna waa lagu diyaar garoobay sooma waana midaas xadiidka lafdigiisa hore ku suganoo magaalada korkeeday degeen saxaabada iyo nebigu sal lay waslam markaa telefoon ma jiro taarna ma jiro isgaadhsiin ma jirto magaalada korkeeday degeen magaaladii haddii la kor yimidna tadallugtii baa magaalada sheegayo waxaa la dhihi raggii waa soo dhowaadeenoo caaway soo galhayaan dumarkii warkii baa soo gaadhaya maalinkaasbay marka isdiyaarinayaanoo habeenkii baa la soo galaya waxaa laga qaadan marka hadday ka warhayaan habeenka waa la soo geli karaa lafdigan dambe ee idaa ataala axadukum algaybatana waxaa laga qaadan haddaan lagaa warhaynin habeen ha soo gelin saas maana marka nahyiga habeenku wuxuu ku xidhan yahay haddaan lagaa warhaynin haddii lagaa warhayo nahyigu markaa meesha waa ka baxaya waa bannaanaanaysaa lafdiga horaana kutusaya maana ayib muslim wuxuu soo saaray min xadiidi jaabir oo uu yidhi nebigu sal lay waslam nahaa nabiyullah an yatruqa arajulu ahlahu ninku reerkiisa inuu habeennimo usoo galo habeennimo kusoo guureeyo nebigu waa reebay sal lay slm cilladu maxay tahay xadiiskanaa sheegayo lianlaa yatakhawanahum aw yatluba casaraatihim si uusan khayaano uga raadinin ah, waxaad ugu soo dhuumanaysaa oo adoon soo ogeysiinin si kada aad u gelaysaa takhawun ay alab lkhiyaana waay waxaad raadinaysaa in lagu khayaamay oo jaalis baad ka raadinaysaa dad waxaa jira mogta sidoodo waswaas qaba oo jiro uu marmarka qaarkood ku noqdo oo kalsoonidu ka lunto oo islehba haddiiba gurigaaga aad ka dhaqaaqdo waa laguu soo dabamaraa soma soma oo markuu guriga soo galo meelaha fiirfiirin oo raadad iyo wax ururin oo kadeedan baa jira ah marka si kada abuu reerka ugu imaanaya wuxuu isleeyahay bal inay ku khayaameen aad ku qabatid lianlaa yatakawanu aw yatluba casaraatihim ama simbiriraaxadoodu raadinaya khalad ay galeen waxoogaa muxuu ahaaye ilduuf ah oo reerku ku jiro yuu rabaa inuu kada ugu qabto marka waa nin xumaan doon ah wa kala diidan yahay taa iyadaa wey marka asalku waxa weeyaan ruuxa muslimka ah ama rag ahaad ama dumar ha ahaadee asal waxa waa inuu bariya inuu dhowrsoon yahay baana asal u ah waana midda la diiday in loo tuhmo sooma tuhmadaa marka lama ogola wixii cad ee bannaanka iskeena mooyaane tuhmo iyo malamalo iyo wax laguma qaado ama inaad ka raadiso khalad ay galeen oo barri aad ku qabsato macnaha riwaayada muslim baa macnaha sheegaysa macnaha waxaan soo sheegnay in haddii lagaa warhayo aada habeennimo imaan karto haddii aan lagaa warhayninse aan la ogolayn waxaa jira ibnu khusayma fii saxiixii wuxuu ku keenay xadiid cabdullahi bni cumar uu ka warinayo wuxuu leeyahay nebiga sal lay wasalam wuxuu ka yimid duulaan ah, markaasaa wuxuu ihi laa tatruqu nisa ah, dumarka habeenimaha u tegina wa arsala man yu'dinu annaasa anahum qaadimuun magaaladiibuu wuxuu u diray dad ogeysiiya inay imaanayaanoo soo galayaan ah, marka ogeysiiskaasi hadduu kaa horeeyo dhib ma leh adoo waraaq soo dir ama telefon soo dir oo shawkani shawkani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay xikmadda loo diiday iyo faa'iidada loo diiday in habeennimo guryaha si kada lagu yimaado wuxuu leeyahay waxa weye xikmaddu inuu reerkiisa ugu yimaadaa dhici karaysa ila reerku waa reer laga maqnaa xaalad uusan waxoogaa uusan ku farxin inuu reerka ugu yimaadaa laga yaabo oo isnadiifin la-aan iyo isqurxintii haweenta laga rabay iyo inuu yani haweentii aan diyaargaroobin inuu ka kor yimaado kadibna sidaa qalbigiisu labada qalbi ku kala boodaan meeshaana reerkii inuu kala tagaba ay sabab u noqoto soma ila nin reerkiisii ka maqnaa wuxuu doonayaa inuu xaalad wanaagsan ugu yimaado sooma xaalad wanaagsan inaad ugu timaado haweenka marka laga maqan yahay caadi weeye oo muxuu ahaayey wax fara badan bay iska daayaan marka lala joogo ama ninkuu imaanayana isdiyaarin baa jirta isdiyaarinta ha lagu diyaargarooba marka xikmad weyn baa ku jirto haddii la waayo waxaa dhici karaysa inay timaado xun ishu inay qabato ama xaalad uu la kulmo keeni karta inuu reer ku kala tago soma taasaa marka laga taxadaraya an abi saciid bn radi allahu canhu qala wuxu yihi qaala rasul sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ina shara annaasi dadka ruuxa ugu shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa manzilatan xagga booska iyo manzilada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo alrajulu ninku ninka weeye ninkaasoo yufdii u tegaya ama gaadhayo u galmoonaya ila imra'atii xaaskiisa wa tufdii iyaduna ay gaadhaysa ilayhi isaga ay gaadhayso u galmoonayso nin iyo xaaskiiyo isu galmoonayo isgaadhaya jidhkooda uma kadibna yanshuru faafinaya oo baahinaya sirahaa sirteedii baahinaya dadka waxaa ugu shar badan maalinta qiyaamada xagga manzila ahaan alla agtiisa nin reerkiisa u tegayo iyaduna ay u tegayso isgaadhayaan oy danta kala gudanayaan kadibna sirtii gogosha faafinahayoo bannaan kaga sheekaynaya sirkii gogosha iyo reerkii wuxuu kala kulmay say isu arkeen iyo hawlihii khaaskay gogosha buu kaga sheekaynaya muxuu ahay golayaasha iyo meelaha fadhiyada buu kaga sheekaynaya saasmarajahu muslim baa wariye xadiidkaa isaga xadiidku fii saxiixu muslim haba ku yaalle sanadkiisa dacfi baa ku jira ayib maxaa yeelay waxaa ku jira in la yidhaahdo cumar ibni xamza alcumari cumar ibni xamzat alcumari oo daciifa baa ku jira sidaas daraaddeed baa alimaamu dahabi fii miisaan ictidaal wuxuu leeyahay cumar ibni xamzat alcumari tarjamadiisa markuu ka hadlayay xadiidkan uu keenay markaasu wuxuu yidhi hada mima stunkira licumar axaadiista cumar lagu inkiray buu ka mid yahay xadiiskan kadibna wuxuu sheegay ninkaa inay daciifiyeen ibnu maciin iyo nasaa iyo axmed inay daciifiyeen ninkaa isaga ibnu xajarna sidoo kale taqriibkuu ku daciifinaya oo wuxuu leeyahay ninkaasi waa nin daciifa saas daraadeed baa sheekh albani caleyh ullah kitaabkiisa aadaabu zafaafka wuxuu ku leeyahay lam ajid xata alaan maa ashuddu bihi caduda hada alxadiid ilaa iyo hadda ma helin buu yidhi wax aan ku xoojiyo xadiidkan cududiisa yacni xadiis kaloo markhaati oon ku xoojiyo oo uu cilladaa kaga baxo ma hayuu leeyahay ilaa iyo hadda ayb xadiidku marka waxay u badan tahay walow fii saxiixi muslim haba ku yaalle dacfigaasaa ku jira ninkaasaa ku jira oo daciif ah laakiin culimmada ka jawaaba cillada noocaasa waxay yidhaahdaan axaadiista sanadkooda nin daciifa laga helo oo bukhaari ku jira ama muslim laga yaabo in laga helo waxay ka mid yihiin axaadiista labada imaam ay ka doorteen oy ka xusheen axaadiistii ninkaa daciifkii uu lahaa yacni intay ka xusheen baa waxay arkeen inuu xadiidkani sugan yahay sidaasaa markayay kitaabkooda ku geliyeen ilaan asalku waa inaysan kitaabkooda gelin muslim iyo bukhaari xadiis daciifa inayna gelinin baa asal u asama ah, marka see buu u geliyey xadiiska ninkan daciifkii ku jira waxaa dhici karta axaadiistiisii inuu ka doorta oo kala baxay oo markaasi u arkay inuu saxiix yahay maana xadiidka xadiidka bacdi baa ku jira muxuu faaiideynayaa wuxuu faa'iideynayaa sirta guriga iyo gogosha sirteeda in la faafiyo inay xaaraam tahay xadiidkani xataa hadduu daciif noqdo axaadiis kalaa kutusaya macnaha isaga waxaa ka mid a ah maala xadiidu asma binti abi bakrin sidiiq radi allahu tacaala canhuma waxay ahayd waxay tidhi nebiga sal lay aslam ayaa la joogay rag iyo dumar badanna meeshay fadhiyaan oo nabigay ag fadhiyaan sal lay aslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam lacalla rajulun yaquulu maa yafcalu biahlihi ma dhici kartaa nin inuu sheego wixii reerkiisa uu ku sameeyey mase dhici kartaa haweenay inay ku sheekayso waxay ninkeeda isla sameeyeen fa aramma alqawmu bay tiri su-aashaa markuu nebigu usoo jeediyey dadkii waa wada aamuseen haa wax yidhahda ma jiro waa laga aamusa aniga asmaa marka waxaan idhi bay tidhi i wallaahi yaa rasuul allah inahunna layaqulna wa inahum layafcaluun ah, ajal wey manaa i ah, nacam wey haa rasuul ilaahayow ragguna way sheegaan waxaa dumarkooda dhex maree gogosha ku dhex mara dumarkuna way sameeyaan oo iyaguna sidoo kale way ka sheekeeyaan haddaadna weydiisay arrintu waa sax markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam falaa tafcaluu ha yeelina sa ha samaynina fainamaa dalika mahalu shayطaani laqiya shayطaanatan fii طariiqin faghashiyaha wاnnaasu yanduruun taasi waxay la mid tahay buu ihi shayطaan naag shayطaanada la kulmay oo dariiq ku qabsaday oo dadkii oo dhan oo wada fiiranhaya jidka kaga xaja gutay nin reerkiisa gogoshii waxay uu kula kulmay kaga sheekaynahaya laba shaydaanoo jid isku fuulay dadkii oo dhanna la wada daawanahayaanoo kaleeta weyaan bu rasulku sal lay waslam xadiikaasi marka waa xadiid axmed uu soo saaray iyo keyrkiiba sanadkiisana dacfi baa ku jira laakiin shaahid buu leeyahy axmed iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi abi hurayra isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin xadiidku waa isxoojinaya kan damba way macnaha duruq buu leeyahay xoojinaya iyo shawaahid marka waa xaaraam waxay ku tusaysaa inay xaaraam tahay edabdarana ay tahay sirta gogosha iyo guriga u qarsoon in banaanka lagaga sheekeeyo oo yani golayaasha iyo ama si khaasa dadka aad ugu sheegto saas way maana allahuma intii inay un xaaje ama daruura timaado oo markaa laga maarmi waayo dacwo iyo sheegasho iyo wax saasoo kalea mooye oo dee hadday meesha dacwo timaado laysdacweynayo waxa laysku haystana ayba gogosha xaqeedii tahay marka waa la sheegi karaa sooma waa kaan soo marnay waa kaan soo marnay inama ladii milahu xadiiskii mxu cabdiraxmaan ibni cawf gabadhii maxay ahayd imraatu rifaacat alquradi yani wuxuu ahay milu hudbati sawb soomahan rasuul ilah ninka waxba meesha kuma hayo mara maro faraqeed waxao kaleu meesha ku haya yani ima deeqin waayo sooma marka waa sheegasho waye maxkamad markii la joogo la dacwoonayo oo xuquuqda laga dacwoonayo wax badan baa la sheegi oo xuquuqda waa la sheegan laakiin haddii aynan duruuf keenaysa jiri inaad isaga sheekayso macno la-aan taasi way midda xaaraamta markaas ayb an xakiim ibni mucaawiyata can abiihi xakiim ibnu mucaawiyata ibni xayda waay can abiihi nusqadaa iyada aad bay u badan tahay nusqadaasina xadiidkeedu waa xasan bay qabaan culimada muxadisiinta qaarkood camr ibnu shucayb can abiihi can jaddihi iyo xakiim ibnu mucaawiyata can abiihi can jaddihi saas wey macna radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo maa xaqu zawji axadina midkaya xaaskiisu xaqeedu muxuu yahay calayhi korkiisa ay ku leedahay ah, midkana xaaskiisu xaqay leedahay oy korkiisa ku leedahay muxuu yahay xaqaas qaala nebigu wuxu yhi sal lay aslam tucimuhaa waad quudin idaa goortii akalta aad wax cunayso markaad cunto cunayso te iyaduna ha cunto wa taksuuha waad marashayn oo waad arad bixin idaa goortii iktasayta aad adigu arad baxdo markaad marashaysatood maryo iibsatood mara xidhatana ayaduna waa inay maradii xidhato markaad arad baxdo waa inay arad baxdo walaa tadrib garaacin alwajha wejiga ha ka garaac haddii laga maarmi waayo garaacisna wejiga ka ilaali walaa tuqabix yani weji xumayn ha ku habaarin qabaxa kilaahu hadhih allaha ku xumeeyo allaha ku xumeeyo ama qabax allahu wajhaki wejigaaga allaha halleeya ha ku dhih saas way macana hagu habaarin xumayn ha ku habaarin walaa tahjur ha ka haajirin ilaa lbeyti guriga dhexdiisa mooye ha ka tegin haddaad isku dhacdaan ood u cadhootana guriga dhexdiisa uun mooyaane bannaanka ha uga bixinoo cadhaduyayna bannaanka kula aadin waay waxa weye axmedu axmed baa wariye wa abu daawuuda wanasaa-iyu wabnu maajah wa callaqa wuxuu tacliiqiyey albukhaariyu bukhaari bacdahu xadiidka qaarkii tacliiqa waxa weeye waa kaan in badan soo sheegnayo inuu sanadka qeybta soo xigta mualifka kitaabka iska leh bukhaari muslim abu daawuud yani xaggiisa sanadka ragga soo xiguu jarayaa yaa la jarayaa markaasaa dhexda ama aakhirka ruuxa ugu dambeeyuu ka bilaabay sanadku marka xagga hore uu ka go-ay bukhaari marka wuu tacliiqiyey oo wuxuu tacliiqiyey qaybta dambo muxuu ahaaye walaa tahjur ila fi lbeyt walaa tahjur ila fi lbeyti bacdigaasi bukhaari wuxuu keenay isagoo mucallaqo sanadka qaybtiisa hore uu jaray ayb wasaxaxahu xadiidka waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana saxiixiyey walxaakimu iyo xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani xadiidku marka waa xadiid sugan waay wakadalika ragga saxiixiye waxaa ka mida ah fi lcilal alimaam daara qutbi caleyh raxmat ullah isaguna fii cilalihi buu xadiidku ku saxiixiyey xadiidku waa xadiid sugan waay wuxuuna tilmaamayaa xaqa ay dumarku raggooda ku leeyihiin midda koowaad waxaa la yidhi markaad cuntaynayso ha kula cuntayso diil iyo nafaqay ku leedahay maxalu itifaaq way waa la isla ogolya khilaaf kama jiro inay haweenka xuquuqdeeda ka mid tahay ninka ay ku leedahay masruuf ay ku leedahay wa taksuuha idaktasayta iyaduna waa marashadii waay kadalika iyaduna waa laisla ogol yahay haweentu ninka qaba inay marasho ku leedo xuquuqdeeda ay ka mid tahay xaddee waayo xad go-an oo nusuusta ku soo aroortay oo biil intaa ha loo siiyo maryan noocaasa ha loo gado guri noocaasa ha la dejiyo xad go-anoo noocaasa ma jirto saas daraaddeed baa waxay yidhahdaan culimmadu wixii nas ku yimaada oo aan la xadidin taxdiidkiisa waxaa loo celinayaa curfiga caadada iyo curfiga markaa ka jirta meesha baa loo celinaya xikmadda ku jirta shaaricu inuu arrintaa ilaaqana wax dabdismi karma ma ah wax dabdismi kara haddii la yidhahdo waktigii nusuustu degaysay ha la siiyo haweentii muxuu ahaayey intaasoo dirham ama intaasoo diinaar noloshii waa isbedelaysa soo saas maa baa isbedelaya ta nooc sidaas daraaddeed baa waxaa lagu xidhay kolba curfiga iyo caadada waana meesha ay ka shaqa gasho qaacidada la yidhaahdo alcaadatu muxakama ah, caadadu waa mid laga xakim dhigano ayadaa la mari wax kastoo nas lahayno u baahan aan dabdigiisu soo aroorin waayo marka waxaa la fiirinayaa meeshaa la joogo iyo wakhtigaa la joogo iyo ninka duruuftiisa mujtamaca nolol ahaan xaggee buu kaga jiraa ninka taajirkii xoolaha badan haweentiisu gurigay degayso iyo biilkay qaadanayso iyo masruufka iyo marashada way ka gedisan tahay ninka dhexdhexaadka ninka dhexdhexaadkiina reerkiisu waa ka gedisan yahay midka hoosee tabarta daran nin walba adiga tabartii bay qodaxi ugu tagtaa waay saas wey macana nin walba inta tabartiisa iyo qiyaastiisa dadka isaga la midkaa lagu jaangooynaya taajirka milyaneerka markii layidhaha reerkiisa ha loo jaangooyo biilkay qaadan lahayd xaq u yeelan lahayd kuwa isaga la midkaabaa la fiirin reerahooda maxay siiyaan nin walba mid mid qolaa la qayr ah sooma nin walba qolaa la qayra ah, qolada la qayrkaabaa lagu jaangoynaya sidaasaa marka qiyaastaasaa looga tegayo halkaasaa lagu salaynaya manamiisaanku taas xuquuqda waxaa ka mid ah walaa tadrib ilwajha wejiga ha ka garaac darbiga asal ahaantiisa garaacistu waa mas'ale ta'diib oo qur-aankaa sheegay wadribuuhunna soomaya ah, wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna darbiga iyo garaacistu waa nooc edbin ah waana la ogolyahay waana u tegi doonaa qaar ka mid a ah. iyo dawaabidda ay leedahay sharcan laakiin garaacistii ayaa waxaan la ogolayn goorta loo baahdo oo shareecadu ogolaato wejigaan la ogolayn marnaba in laga garaaco walaa tadribi ilwajha waa xaaraan walaa gacantaada walaa shay kale toona wejiga kama gaadhsiin karays walaa tuqabixi waxaa laga wadaa xumaan ku habaarin qabaxak illaahu iyo allaha ku cadaabe iyo meel xun alla kaa rid iyo ha habaarin habaarin waa reerkaagii haddii aada wax dhibsato u ducee aslaxa kilaahu dheh ah, haddaa kilaa allaha ku hanuuniyo allaha ku hagaajiyo saas dheh laakin qabaxa kilah maya ah, sadheh ah, xumayni walaa tahjur ila fi lbeyti guriga meelaan ahay kaga haajirin guriga meelaan ahay kaga haajirin ayadana waxa weeyaan hadday laga maarmi waayo inaad ka haajirto ayaduna waa usluub ka mida min asaaliibi ta'diib ka mida haweenaydu haddii ninkeeda ku naashisoodoo la kari waayo asaaliibta lamari ka midta faciduuhunna baali marka hore waaniyi oo u caqli celiyo wax u sheega hadday kuwaan toomi weydana wahjuruuhunna tilaabada xigta ka haajira waay laakiin xaggee ma gurigaa laga carariyo hoteelaa la karaysana maya wahjuruuhunna filmadaajic baa layidhi meelaha la seexdo un kaga taga jiifka uga tago qol kala seexo ama sariirtaad ku seexanaysa intaad ku seexanayseen intaad uga kacdo firaashka dhulkayaa la iska seexo madaajic waa meesha la seexo meesha uga taga laakiin guriga banaankiisa inaad u cararto walaa tahjur ila fi lbeyt waay ah, aayadduna waa caddayso waxay tihi fi lmadaajic naska xadiidkuna wuxuu hi walaa tahjur ila fi lbeyt haddaad ka hijroonayso guriga meelaan ha kaga hijroon xuquuqdeeday ka mid taha man ayib waxaase jira xadiidkii saxiixayn ku sugan nebiga sal ly waslam haweenkiisa markuu ka dhaartay qisadii dheeraydee ku timi waxaa sugan inuu dumar ka hijrooday oo guryaha uga tegey oo xuun sare oo meel gooniya ku yaalay nebigu iska degay sal alay sl intii waqtigu ka dhamaaday marka waxay yidhahdaan waxay ku xiran tahay kolba maslaxada maslaxada xaalad uun inay timaado mooye asalku waa inaasan guriga aadan uga hijroonin wa ayib marmar bay imaan kartaa oo ninku ama hijradii guriga dhexdiisa ahayd baaba waxba qaban weyday waxba jari weyday haweentii soo looxin weyday darbigii iyo garaacistii waxba tari weyday haddii maslaxa ay ku imaanaysaa inuu bannaanka u baxaayay nebigaa sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh inkastoo culimmadu ay aaraa badan ka qabaan marmar waxaa dhici karaysaba inay haweentu ay dilaa tahayba oyba khatar tahay oo ninkuba lafihiisa u baqo ma jiraan nagaha soomaalidu khaasatan wayba leeyihiin qaar baaba ragga dili oo toorri ku dhufan oo biyo u kullaysan oo muxuu ahaayey balaayaaba ka dhici soo maha marka ninku lafihiisa hadduu u baqo dee wuu carari taas taa iyada lagama hadlayo ee arrin dabiiciya ah laga hadlaya arrin dabiici ah baa laga hadlaya ta laga hadlaya taa iyada way walaa tahjur ila bilbeyt masalada darbiga iyo garaacista dumarka asal ahaan waa mas'alo mashruuca ah. laakiin waxay mashruuc tahay markii ay ka dhalanayso maslaxadii shareecadu ugu talagashay oo haweentu inay nushuuska iyo tamarudka iyo cisyaanka iyo amar diidada inay kaga soo noqonayso haddii faa'iidada ay ka dhalanayso markaasuu mashruuc yahay haddayna faa'iidadaasi ka imaanaynin oo ka sii darayso ama gurigu guriguba kusii dumahayo darbigu markaa mashruuc ma noqonayo tacziirta iyo ta'diibka oo dhan baana noocaas ta'diibka iyo tacziirta masaalix baa loo jideeyey haddayna masaalixdii xaqiijinaynin markaasi mashruuc ma noqonaya ama mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa mashruuc ma noqonayo dardigana waxaa ka horeeya asaaliib kalaa ka horeysa oo wacdi baa ka horeeya waanaa ka horeysa caqal celin baa ka horeysa hijraankan guriga lagaga hijiroonayaa ka horeysa asaaliibtaa kadib buu yimaadaa waana markaad u badinayso inay maslaxa ku dhalanayso garaacista macna ayib saas daraaddeed buu nebigu raabay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka iyaas ibni cabdillahi bn abi zubaar ayaa wuxuu yidhi rasuulku sal lay aslam laa tadribuu imaa allah war addoommada ilaahay ha garaacina dumarka garaacista ka daaya amarkaa markuu nebigu bixiyey sal lay aslam cumar baa u yimid markaasaa wuxuu yidhi dairna annisaau cala aswaajihinna rasuul ilaahayow dumarkii raggoodii waa ku amartiideen yaan la garaacinba haddaad tii ushaasaanu ku maalayne haddaad ushii reebtay dumarkii dhiirade oo la keli waa oo xidho baxe saasuu ku yidhi markaasuu nebigu wuxu yhi sal lay aslam ayb markaasuu nebigu farakhasa fii darbihinna maadaama amar diidiya guryihii inay dumaanba ay ka dhalatay wuxuu ruqseeyey marka garaacistooda fa ataafa biaali rasuulilahi sal lay aslam nisaaun kaiir raggii markii garaacistii loo idmay way ku kalax tageen dumarkiibaa la tumay oo dhibaan yarayn baa ka dhashay gurigii nebigii guryihii nebiga iyo aalkiisii ayaa dumar fara badan oo socda baa guryihii soo turtumay oo yimid yashkuuna aswaajahunna dumarkoodiibaraggoodii bay ka sheeganayaan rasuul ilah nala garaac oo waxba nooma laabna hoyar baa nalaga dhigay waa dacwo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laqad taafa biaali muxammadin nisaaun kaiirun yashkuuna aswaajahunna laysa ulaa'ika bikhiyaarikum bu nab sal lay slam yani dumar badan baa guryaha iga yimid oo raggooda ka sheeganaya ragga dumarkoodu ay ka sheeganayaanna akhyaartiinnii ma aha buu nabig sal lay sl raggaasi akhyaar ma aha hadalkaasu markii dambe nabigu jeediyey salawatu rabbi waslamu caleyh abu daawuud iyo keyrkii waa soo saaray waana xadiis saxiix marka nebigu waa reebay sal lay wasalam laakiin markii uu maslaxa ka dhalanaysa aayaduba say u fasaxday ayaa nebiguna u fasaxay markii mafsado iyo xadgudub iyo aardoosi iyo tashafi iyo loo isticmaalayana sharcan waa mamnuuc marka sharcan waa mamnuuc saas man ayib wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة darbiga dawaabidda ay shareicadu ku xidha waxaa ka mid a nebigu sal lay slam markuu amray ama u ruqseeyey <clears throat> wuxuu yidhi wadribuuhunna darban hayra mubarix garaacistu waa inaynan dhib geysanaynin inay dhib geysanayninoo lafna jabinaynin jiirkana dhaawac u geysanaynin xataa goortii la ogolaadaba culimada qaarkood markay misaalinayaan waxay yidhahdeen marada fiideeda iyo muxuu ah cada yar iyo muxuun baa saa loogu dhufdhufan bay leeyihi stileti iyo maxay tari waay waxay tari waxa waaye haweenta in la bureeyo oo la dilo oo la dhaawaco muhimaddu maaha ee muhimaddu waxa weye haweenta in la dareensiiyo arrinta reerku inay halis gaadhay oy gacan qaad gaadhay intaa inay dareento oo tadawurkii isbeddelka xaaladaada ku soo korodhay inay dareento unbaa loogu talagalay laakiin nabr iyo laf jebi iyo madaxa ka dakar iyo maya taas maaha taasi waxa weye shaqo soomaali wey taas saas daraaddeed baa nebigu sal lay slam xadiidka fi saxiixayn waxaa ku wuxuu yidhi laa yajlid axadukum imra'atahu jalda alcabdi midkiin yuusan haweentiisa jeedlin sida addoonka loo jeedlo kale uma yujaamicuhaa fi aakhiri ilyowm haweentii sida addoonka aad u jeedashay ayaad maalinka gelinkeeda dambana la seexani soo cajiiba maaha war kolley ka maarmi maysid oo gogol baad ugu tegi doontahay hambayso oo tartiibso adaa iska leh waay laakiin wixii haddaad ula dhaqantood sida dameerka u tunto kadibna aad gogol iyo hunguri ka raadsato wax isqabanaya maaha wey macnaha saas wey macnaha ayib munaafacaadkaaga marka tartiibso waay wacan jaabir bni cabdillahi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaanat waxay ahayd alyahuudu yahuud waxay ahayd taquulu mid tidhaahda idaa goortii ataa uu yimaado ama uu u tago alrajulu ninku imra'atahu xaaskiisa min duburihaa xagga dambe fii qubuulihaa xubinka dhexdiisa uga tago yacni xagga dambuu ka soo gelayaa oo kaga imaanaya laakiin meesha uu uga galmoonayo fii qubuulihaa weye waa xubinkeedii taranka saas maanaa min duburihaa waa dhanka uu ka imaanayo fii qubulihaana waa xubinku meesha uu gelayo xubinku meeshii loogu talagalay oo xubinkeedii abuugelaya wey macna idaa goortii ataa uu yimaado alrajulu ninku imra'atahu xaaskiisa min duburiha xaggeeda dambe dhanka dambe kasoo galo fii qubulihaa xubinkeeda tarankana uga galmoodo kaana wuxuu noqonayaaba yahuuddu dhihi jireen alwaladu ilmaha meeshaa ka uurgala sidaa ilmaha ku uurgalaayay wuxuu noqonayaa ahwala mid ilwaliijiya mid ilwaliijiyo isha yani yaraha aan miisaanayn oo dhinaca eegays baa la yidhaahdaa Ah, meeshaa waxaa ka uurgeli doona ilmo ishiisu dhinac u jeedo saasay yahuuddu dhihi jireen ayb waa waa iyagu ictiqaad ay rumaysnaayeen fa nazalad markaa waxaa soo degtay nisaa'ukum dumarkiinnu xarsun beer weeye lakum idinkay beer idin yihi ee fa'tuu taga xarsakum beertiinna annaa shi'tum si alla saad doontaan dhankaad doontaan iyo qaabkaad doontaan ugu taga muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaaday ayib wuxuu faa'iideynayaa qaabka ninku uu reerkiisa gogosha ugu galmoon karayo horta xubinka mooyaane meel kale loogama galboon karo gadaal waa anagii ka soo hadallay soo ma laakiin dhankee buu ka marayaa ma gadaal ma horay taa iyadaa khiyaar baad leedahay adiga ma xukunido laguma xadidin ayib xadii baa aad usii cadaynaya xadiikaasi waxa waaye xadiidka abu daawuud uu soo saaray min xadiidi ibni cabaas wuxuu dhihi jiray ina bna cumar wallahu yakfiru lahu awhama ibni cumar allah uu dambi dhaafay wuu ismoodsiiyey buu dhihi jiray markaasu wuxuu sheegay qiso aayaddu ay ku soo degtay wuxuu yidhi reerkan la yidhahda ree ansaareed waagii hore sanam bay caabudi jireen dad asnaam caabudo cawaama iska ahay reer yahuudeedna way la deganaayeenoo qoysas reer yahuudada madiine la dekanaa yahuudduna ahlulkitaab bay ahaayeen asalkoodu wa kaanuu yarawna lahum fadlan calayhim fi lcilmi ansaari maadaama ayna kitaab haysanin waa reer madiina intayna ansaar ka hor jahiliyadii waa maadaama ayna kitaab haysanin yahuudna ay kitaab haystaan inay xagga aqoontiiyo cilmiga la dheer yihiin bay rumaysnaayeen carabtii reer madiina oo ah. yahuuddu la dheertay saas daraaddeed wax badanoo afcaasha reer yahuudeed ah bay qaadan jireen oo dee ninkaad isleedahay aqoon iyo cilmigu kula dheeriya soo ku dayan mayse wax badan bay ka qaadan jireen oo kaga dayan jireen ayib wuxuu yidhi ahlulkitaabka waa yahuuddee waxaa ka mid ahaa arrimahooda iyo dhaqankooda anlaa ya'tu nnisaaa ilaa calaa xarfin dumarka inaysan u galmoonin ilaa haweentu iyadoo dhinac dhinac u jiifta mooye qaab kale dumarka mayna ugu galmoon jirin iyadoo dhinac dhinac u jiifta wadalika astar maa takuunu lmar'a haweenaydu asturnaanta xaaladaha ay ugu asturnaan badan tahayna waa markay dhinac u jiifto saasay marka yeeli jireen ayagu ansaari marka dhaqankiibay qaateen maadaama yahuud ay sidaa ku arkeen aqoonna ay bidahayeen ayaguna dhaqankiibay ka qaateenoo dumarkooda dhinac dhinaca iyagoo u jiifa mooyaane si kale mayna gogosha ugu tegi jirta ayib markii taasi dhacday qureish oo maka ka soo hijirootay muhaajiriin baa magaaladii madiine wax ka soo degay oo nebiga la socdaiyo qaar ka soo hormaray meeshii markii la yimid qurayshna dhaqan bay lahaayeen markay maka joogaan gogasha dumarka markay wada joogaan dumarkooda qaabkaa qaab ka gedisan bay yay ula kulmi jireenoo ay muxuu ahaaye ay dantooda uga gudan jireen oo waxay ahaayeen buu leeyahay wa kaana hada alxayu min qurayshin yashraxuuna annisa'a sharxan munkaran wayataladdaduuna minhuna muqbilaatin wa mudbiraatin wa mustalqiyaat quraysh iyagu waxay lahaayeen dumarkay yay wari jireen sharxidda waa shayga marka la kala dhigdhigo la waro ayb wadhid iyo kala dhigid munkar abay kala dhigi jireen dumarka markaasay dumarka ku raaxaysan jireen oo dantooda ka gudan jireen ayagoo oo sii jeeda soo jeeda iyagoo qadaadka u jiifa intaba ah, niman ka farsamo badan bay ahay reer madiina ayib marka sidaa laba dhaqan soo lama kala hayso dhaqanna waa madiina dhaqanna waa mako soo ma labadii dad baa isdhex yimid oo marka isla soo degay nin muhaajiriintii ka mid ah baa marka haweeney ree ansaareda guursaday markuu guursaday baa gogashii laysugu tegey markaasuu wuxuu damcay inuu sameeyo sidii ree maka ay samayn jireen hawshoodiibuu la yimid markaasay diidday fa ankarat calayhi way ku diidday oo waxay ku tidhi inamaa kunna nu'taa calaa xarfin fasnac daalika bay tidhi wailaa fajtanibnii bay tidhi warniyo dhinacdhinaca annagoo u jiifaanno hawsha qabsan jirnay ama sidii samee bay tii ama iga fogow kactag bay ku tir ah, saas way macana xataa shariya amruhumaa ilaa arrinkoodii weynaadayba arrintii magaaladay gashay nebigay gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh reerkii inuu kala dhaqaaquubuu ku sugan yahay haweentani dhaqankay ay aqoon jirtay bay rabaa isaguna dhaqankuu aqoon jiray buu rabaa laysmaan dhaaf marka maxaa la samaynaya nebigay gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aayaddanuu marka rabbi soo dejiyey tabaaraka wa nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarfakum anaa shitum ay muqbilaatin wa mudbiraatin wa mustalqiyaat wey marka saas maa iyagoo sii jeeda soo jeeda iyagoo qadaad u jeeda anaa shitu macnuhu saas waay si alla sidii aad doontaan ood rabtaan wey macnaha haweentii iyo dhaqankii reer madiina yahuud ka soo jeeday halkaasaa lagaga takhallusay ninku waa xor baa layidhi marka maadaama xubinka aad isticmaalaysa iyo meeshaad ka isticmaalaysa ay tahay meeshii loogu talagalay oo xarfigii ah aayaddu waxaa kaloo daliil u tahay xubinka taranka meelaan ahayn inaan laga isticmaali karin xubinka taranka hadduu ninku ka isticmaalayana qaab alla qaabkii isagu u rabo inuu isticmaali karo labada macno way faaidey macno waa kaa xadiisku kutusayo qisadu kutusayso amaa macnaha inaan xubinka taranka meelaan ahayn looga galmoon karin waxay aayaddu kugu tusaysaa nisaa'ukum xarsun lakum fa'tuu xarsakum xarsiga maxaa la yidhahda waa beerta soo ma haweenta xaggeebaa beer ah oo ilmuhu ku beermaa oo haddana ka soo baxa ya soo xubinka taranka ma waa xubinka taranka meel kale miyaad ilmo ku beermi karaa oo beer intaad abuurka ku ridato kaaga soo baxa oo kaaga dhasha miyuga noqon karaya ma noqon karo waay xarfakum marka waa makaanu lwalad waa meesha ilmaha soo ma annaa shitumna waa qaabkaad rabto adiga qaabkaad jeceshahay marka ayadda labadaa macno way faaidanaysaa qisadaasi fii sunan abi daawuud bay ku sugan tahay waana saxiix xaakim iyo dahabi baa saxiixiyey sheekh albaanina waa taxsiininaya hada bilahi towfiiq w sal llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi